qaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuulka ilaahayo wamaa hunna toddobadaasi maxay yihiin toddobadaas dadka halaagaya ee cadaabka ilaahay gelinaya bal noo sheeg qaala nebigu wuxuu ihi salawatullah wasalaamu caleyh ashirku billaah waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo addoommadiisa wax loogu daro wasixru iyo sixir wa qatlu nafsi iyo naf la dilo allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi gar in lagu dilo mooyaane cadaalad iyo gar in lagu dilo mooye in gardarro lagu dilo wa aklu ribaa iyo ribadoo la cuno wa aklu maali lyatiim agoonta xoolahoodoo la cuno wasawalli iyo jeedsi cararid la cararo yowma azaxfi maalinta laysku soo siqo maalinta gaalada ciidanka gaaladiiy ka muslimiintu isku soo siqaan maalinkaasoo la cararo wa qadfu lmuxsanaat kuwa la ilaaliyey gabdhaha la ilaaliyey oo zine iyo xumaan lagu gano alkhaafilaati waxa lagu ganayana iskaba halmaansan almu'minaati ee mu'minaatka ah gabdhaha tilmaamaha leh oo iyagana zine lagu sheego toddobadaa arrimood oo muubiqaad ah oo dadka naarta ku halaagsan iska jira buu nabigu salawatullah waslamu caleyh ijtanibuu markaa waa kelimo xeel dheero shaygan ka tag haddii lagu yidhaahdo iyo haddii lagu yidhahdo ka fogow waa kala gedisan tahay ka fogow macnaha agtiisaa kasoo dhowaan ka tagna waad ag marmari kartaa wey cibaarada marka nabigu adeegsaday salawatullhi wasalaamu caleyh macnaha ijtanibuu wax alla wax jid walboo idiin soo dhaweyn kara iyo wax walboo ka agdhow xataa ka fogaada wey sidaas weyaan kow waxaa ka arrimaha iyaga ah ee toddobadaa shirkiga shirkiga waa inagii soo marnayo ilaahay subxaana watacaala tacaala rububiyadiisa cid kale lala wadaajiyo oo la yidhaahdo adduunkan cidaan ilaahay ahayn baa yani abuurtay ama ilaahay waa lala abuuray waa lala maamulaa dhib iyo dheef baa lala bixiyaa ciid buu u xil saaray oo haysa arrimahaasi waa shirki uluuhiyada iyo adiga arrinta kaa fulaysa iyo cibaadadii lagaaga baahnaa iyo cabsidii lagaa rabay iyo daacadii lagaa rabay iyo baryadii iyo waxaa inaad cid kaleeto la aadana iyaduna waa shirki wey ilaahay addoommadiisa wax la wadaajisa wey magacyaha ilaahay iyo tilmaamaha uu leeyahayoo addoommadiisa la wadaajisana waa sidoo kale marka ilaahayoo lala wadaajiyo oo wuxuu lahaa xuquuqdii uu lahaa iyo waxyaalihii gooni ahaa addoomadiisa la siiyaay waa dembiga ugu weyn waynu soo marnay waa kii nebiga la weydiiyey sal ly slam ayu dembi acdam dembi kee ugu weyn an tajcala lilaahi niddan huwa khalaqaka yani inaad ilaahayoo ku abuuray oo ku ahaysiiyey haddana aada cid kaleeto oo lamida garab dhigta taasaa dembi ugu weyn macna ka labaad ee shirkiga nebigu ku xijiyey salawatulli wasalaamu caleyh waa sixirka maxalushaahidka xadiidka loo keenayna waa halkaa ilan baabu sixir baynu ku dhex jirnay sixirkaa shirkiga ku xiga sidaas weyaan labadiisii nooceen soo sheegnayba ama kii wax la tuftufahayey wax la akrinaye wax la guguntahayey markaana shayaadiinta la adeegsanaya ha noqdo ama qeybtii kale ee wax laisku dardarhaye la cabsiinayo ruuxa noqdo labaduba macnaha waxa weeyaan waa muubiqaat waxyaalaha dadka naarta geliya ayay ka mid yihiin ta saddexaadi waxa weeyaan naf xaqdarro in lagu dilo xaqdarro in lagu dilo naftaasoo ilaahay dilkeeda uu xarimay nafta dilkeeda ilaahay uu xarimay waa dhowr nafood wey nafta koobaad waa nafta muminada wey ruux hadduu muslim yahay oo mumin yahay dhiiggiisa dilkiisa macnaa dilkiisa waa la xarimayo iimaankaasaa diidaya in la dilo nafta labaadeen la dili karayn waxa wey waa nafta la yidhaahdo dimiga waa gaal laakiin dimi baa la yidhahdaayo dimiga waxa la yidhahdaa waa gaalka wadanka muslimiintu degan yahay muslimiintuna jizye wax layidhahdaa ka qaadaan ballan baa ka dhexeeya isaga iyo muslimiinta inuu wadanka muslimiintana ku noolaado jizyadaana bixiyo dimi baa la yidhahdaa gaal ba ha ahaada laakiin dilkiisu ma banaano ilah dilkiisa waa xarimay nafta saddexaadi waxa weye nafta gaalka mucaahadka la yidhahdo mucaahadkuna waxa weye waa gaal wadankiisii buu degan yahay oo wadankii muslimiinta ma joogo wadankiisii ha deganaade isagiiyo muslimiinta waxaa ka dhexeeya dowladda isaga matasho iyo dowladda muslimiinta ballan baa ka dhexeeya inaan la dagaalamin oo nabadgelyo lagu wada noolaado gaalka noocaasoo kale a ah, mucaahad baa la yidhahda isagana dilkiisa waa xaaraam nafta afraadee aan la dili karayn waxa weeye iyaduna waa gaalka musta'manka la yidhahda musta'manka waxaa la yidhahdaa waa gaal wadankiisii ka yimid oo wadanka muslimiinta yimid muslimiintuna ay nabadgelyo siiyeen inuu wadankooda soo galo muddo gaabanna la siiyey ama masalan waxa weye arrimo ganacsi buu u imaanaya masalan arrimo caafimaad buu u imaanaya masalan inuu diinta dhegeysto u imaanaya mustaman baa la yidhahdaa muddo gaaban baa la siiyey nabadgelye la siiyey inuu waddan ku joogo asagana dilkiisu ma banaana afartaa nafood ayuu ilaahay dilkeeda xarimay mid alla midii la dilaba waxa weyaan waa dembi weyn waay xataa hadduu gaal yahay saas weyaan waa dembi weyn waay marka naftaasi haddii aad disho oo dilkeeda gashana iyadana waa arrin halis waa kaynu soo marnay xaggan kusoo sheegnay culimada qaar baaba qababa ruuxii naf dila oo gardarro ku dilaayay xaqdarro ku dilaayay inuusan towbadba lahayn sidaas culimada qaar ka mid a ah qaba ibn cabaas iyo keyrkii ayaa saa ku tegey maxaa yeelay nebigu sal l aayad qur-aanana waati ahayd waman yaqtul mumina mutacamida fajazauhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima xadiid kalena nebigu sal lay wasalam wuxuuba leeyahy dembi walba ilaahay inuu dhaafo ayaa laga yaabaa ilaa nin gaalnimo ku dhintay ama mumin intuu kas u dilay ruux muslim intuu kas u dilay ku dhintay mooye labadaa mooyaane dembi kale oo dhan ilaahay inuu u dhaafo ayuu mudan yahay laakiin sida culimmadu u badan yihiin adilada xooggeeduna ay kutusayso waxa weeyaan towbad wuu leeyahy hadduu towbad quman la yimaado taabaadi waxa weeyaan in ribada la cuno ribada labadeeda qaybood midda deynta ku timaada la yidhahda riba nasiia oo dayn wax la dul saaray iyo midda iyaduna ku timaada laba shay beeca ribal beec baa la yidhahdayo laba shay oo isku mid oo laysku iibinayo sida macnaha waxa weeyaan shilin iyo shilin oo kale bur iyo bur oo kale oo laysdheeraadsiiyo mid mid mid kaleeto uu ka badan yahay ribad riba fadli baa layidhaha labada qayboodba cunitaankooda iyo isticmaalkooda iyo qaadashadooda ayaguna waxyaalaha dadka naarta ku halaagay kamid mid yihin qaybta kaleeto waxa weyaan macnaha midda shanaad waxa weyaan waa agoonta maalkoodao la cuno waynu soo marnay xag in marnay cunitaan keliya lagama wada isticmaal oo dhan baa laga wada si kasta haddaad u isticmaasho agoonta xoolahoodu waa xaram waana tii ilaahay subxaana wa tacaala uuba ka dhigayba sidii adigoo naar cunahayo oo kale cunitaankaad xoolahooda cunaysa watawalli yowma zaxfi weye midda lixaadna waa waa maalinka laysu yimaado oo muslimiinta iyo gaaladu dagaal isugu yimaadaan inaad cararto oo dabada jeediso taas weyaan macna maxaa yeelay dhib weyn bay leedahayoo mafsado weyn baa ka imaanaysa muslimiintii aad ka carartay oo qalbi jab ciidankii muslimiinta oo qalbi jaba iyo gaaladii oo cararkaaga kusoo dhiirata oo moraalka ugu dhismo ayaa ka imaanaysa sidaa daraaddeed baa macnaha loo xarimay waxaa lagu khasisayaa watawalli yowma zaxjida waxaa khasisaysa qowlahu tacaala ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia hadduu ruuxu u jeedsado oo goobta uga baxo xeelad dagaaleed darteed yacni meel dhan kale u ka soo wareegaya masalan ama ma ahe wuxuu meesha uga baxay hubkii buu soo hagaajisanahayaayo yani wixii ka dhammaaday buu soo qaadan raba wuu soo diyaar garoobaya mutaxarif waay ama mutaxayiz weeyaanoo koox kale oo muslimiinta ka miduu doonaya inuu ku biiro oo saa daraaddeed buu u laabtay oo dib ugu baxay ma soo gelay aayaddaa tilmaantay waxaa kaloo xadiidka khasisaya qowlahu tacaala alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa haddii ay gaaladu ka badan yihiin labanlaabkaa ka badan yihiin oo markaad toban tihiin ay labaatan ka badan yihiinna waa la carari karaa ilaahay subxaana watacaala tacaala iyo fududayntu sameeyey bay ka mid tahay hadday laakiin ayna ka badnayn labalaabka markaasaa lagu ogolay inaad cararto hadday sayd ka badyihin labalaabka waad carari kartaa macnaha saas wey waxaa ugu dambeeya oo toddobaad oo nebigu arrimuhu rabay macnaha wax weeyaan ee uu aada uga digay waa gabdhaha dhowrsoon ee ilaahay uu zinada ka dhowray khaafilaadkee iskaba halmaansan wax zine la yidhahdaba qalbigoodaba uusan ku jirin mu'minaadkee ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyey gabdhahaasoo zine lagu sheego oo la yidhahdo way zinaystaan yani xumaan bay sameeyaan waxyaala noocaas oo kalea lagu tuhmo oo lagu sheego ayadana waxyaalaha yani dadka naarta ku halaagay ka midta ruuxaasi xaddaa laga oofinay sida fii suurati nuur ilahi subxana wa tacala ku sheegay marka labaadna shahaadadiisa la aqbali maayo waana faasiq ruuxi sidaasoo kaleeto sameeya faasiq waa intaasaa laysugu daraya macna hadduu ku geeriyooda isagoma toobad keenin inkaar baa haysata marka ma sahlana dadka khaasatan bulshada si fudud baa laysaga yidhaahdaa si fudud ayaa waxaa laysaga yidhaahdaa kuwan maryaha waaweyn qaba habeenkii wax saas iyo saasay sameeyaanoo meelaha intay isugu tagtagaan bay waxyaalaha ku kacaan aad bay u fududahay dadka cawaamta inay iskaga hadlaan arrin ilaahay agtiisa ku sahlanna maaha subxaana wa sidaas weyaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu uhi ijtanibuu ka fogaada asabca toddobada almubiqaat almuubiqaati ee naarta dadka ku halaagta qaaluu waxay ya rasuulallah rasuulka ilah wamaa hunna maxay yihiin qaala wuxuu uhi ashirku billaah ilaahay oo addoommadiisa wax loogu daroo lala wadaajiyo wey in badanoo bulshada ka midaba say hadda sameeyaan wasixru weye sixirka labadiisa noocba wa qatlu nafsi naf dilkeed weye allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay qatlahaa dilkeeda ilaa bilxaqi in gar lagu dila mooyaan cadaalad in lagu dila mooyaan yani cadaalad darre iyo xaq darre in lagu dilaayo maya wa aklu ribaa ribada cunitaankeeda wey ribada oo la qaato noocay dooni baan ku timaadee wa aklu maali lyatiim agoonta xoolahooda iyagana la cuno wey watawallii carar la cararo wey yowma zaxfi maalinta laysku soo durkayo zaxfiga waxaa la yihahdaa siqida la yidhahda asalka luqada zaxfiga siqida la yidhahda waxaa laga wadaa waxay macnaha zaxfiga laga cabirayaa ciidanku markuu aada u ballaadhan yahay socodkiisu deg deg ma ah sidii ilmo yaroo gurguranaya ama siqayo kalu tartiib buu u soconaya marka markay muslimiinta iyo gaaladu ay ciidamo xoog badantay isula yimaadaan laysku soo siqoo laysu yimaado markaasaan carar macnaha cararkeeda markaasaa la diidan yahay watawalli yowma zaxfi waqadfu lmuxsanaat gabdhaha la dhowray ee zine laga dhowray ama muxsanaadka waxaa tidhahdaa kuwa xorta ah ama almuxsanaat kuwa zine laga dhowray alkhaafilaatu ee iskama halmaansanoo waxa lagu sheegayaba aanba warka haynin qalbigoodaba kuma soo dhicin inay sameeyaan iska badaayo kuwaas oo la qadfoo zine lagu qadfo qadfiga waxaa la yidhahdaa inuu ruuxa zine lagu garo oo lagu sheego oo lagu tuumo almu'minaati ee haddana mu'minaadka waxaa baxaya hadday gaala yihiin hadday gaalo yihiin gabdhahaas waa baxayaan waxaa kaloo baxaya haddaynan khaafilaad yani muxsanaad ahaynoo dhowrsoonaynoo dad macnaha waxa weeyaan yacni xushmadooda iyo xishoodkooda iyo dhowrsoonaadooda haddaynan ahayn oo waxaa suuqa jooga hadday hadday yihiin ayaa iyadana baxay hadday iyagu maxalu tuhma galaan yaa iyadana meesha ka baxaysa macana waxaa soo gelaysa oo haween haweenka qadafkooda la mida ah siday culimmadu u badan yihiin ragga haddaad nin ku sheegtoo tidhaahdo wuu zinaystay ama xumaantaasuu sameeyey ayaduna waa la mid saasaa loo banaya haweenka si gooniya maxaa aayadda loogu sheegay inta badan qur-aanku yani ragga ayaa la cabiraa haweenkuna waa raacsan yihiin halkan haweenkaa la sheegay sababka loo sheegay ragguna waa raacsan yihiine sababka iyaga loo sheegay waxa weeye inta badan qadafku iyagu ku dhaca midda labaad qadafka iyaga ku dhacay waa ka khatarsan yahay ka ragga ku dhacay qadafka iyaga ku dhacay wuxuu keenayaa ilmaha haweeneydaas uurkeeda ku jira inuu macnaha nasabkii aabihii ka leexay laakiin ninka haddii la qasbo wax uurka ugu jira ma laha ilmo macnaha ka dhalan doona meeshaa wax haleeli doonana ma jiro saas wey marka waa ka khatarsan tahay qadafka haweenka lagu sameeye laakiin ka ragga lagu sameeyena isaguna waa leeyahay xadda iyada wa can jundabin jundab waxaa laga warinaya jundub iyo jundab labadaba waa sax wey marfuucan isagoo nabiga u koryeelaya xadiidkaas isagoo la koryeelaya ayaa jundub waxaa laga warinayaa uu yidhi xaddu saaxiri ruuxa saaxirka xadiisu waxa weeye darbuhu in lagu garaaco bisayfi seef lagu garaaco jundub wuxuu nebiga ka warinayaa inuu nebigu yidhi ruuxa sixirka isticmaalayey xadda uu leeyahy waxa weeye in seef lagu garaaco seef in lagu dilo wey rawaahu tirmidi baa wariye xadiidka wa qaala wuxuu yihi tirmidi asaxiixu sida saxda waxa weeye annahu xadiidku mawquufun jundub buu ku egyahay jundub buu ku taagan yahayo nebiga ma gaadhsiisna salawatulli waslaamu caleyh jindub waa nin saxaabi ah marka sida saxdaa ah tirmidi suu leeyahay xadiidku kama soo fulin nebiga salawatulli wasalaamu caleyh laakiin wuxuu kasoo fulay saxaabi buu kasoo fulay oo waa ijtihaad iyo hadalkii saxaabiye hadal nebi ma aha salawatulli wasalaamu caleyh sidaasaana sax sidaasaa saxoo xadiidku isagoo marfuuca ma asixin maxaa yeelay riwaayada rafciga waxaa ku jira nin la yidhahdo ismaaciil ibn muslim maki ayaa ku jira oo inuu daciif yaha laysku waafaqsan yahay sidaa daraaddeed waxaa kaloo isagana ku jira xasanulbasri tadliiskiis xasanulbasri waa mudallis sidaa daraaddeed can ayuu xadiidkan ku wariyey xasan iyo dacfu ismaaciil ibn muslim baa labaduba ku jira riwaayada rafciga ee xadiidka nebiga gaadhsiinaysa salawatullh wasalaamu caleyh xadiidku marka sax wuxuu ku yahay inuu hadal saxaabi yahay ee hadal nebi uusan ahayn salawatullah waslamu caleyh saas way macana ayb xaddu saaxiri darbuhu garaacistiisa weye bisayfi seef lagu garaaco in seef lagu dhufto wey macnaha in la dilo ayay xadiisu tahay jundubkaasi xadiidka warinaya jundub ibnu cabdilaahi albajali ma aha waa nin la yidhaahdo jundub ibnu kacbin alayli maxaanu jeeda alsdi oo isagana saxaabi ah ayaa macnaha wey ma aha kii yani waxa wey ninkii saxaabigii yani bajaliga ahaa ma aha macnaha sidaas ayb wa fii saxiixi lbukhaari saxiixu lbukhaari waxaa ku soo aroortay can bajaalata bni cabditana laga warinaya qaala wuxuu yidhi yacni bajaala wuxuu odhanaya kataba waxa wuxuu qoray cumar bnu khaaab cumar baa wuxuu qoray an iqtuluu dila kulla saaxirin nin walbo wax sixra wa saaxiratin iyo haweeney walbo wax sixra qaala wuxuu yidhi bajaala faqatalnaa waan dilnay annagoo amarkii cumar fulinayna alaaa sawaaxira saddex sixroolayaal saddex dadka wax fala ka mida ayaan dillay buu ihi macna xadiidkaas matniga saxiixulbukhaariga kuma yaallo isagoo lafdigaas sida meesha ka muuqata laakiin lafdiga waxaa ku yaalla matniga saxiixulbukhaariga waxaa ku yaalla inuu cumar u kala diray gobollada waagu khaliifka ahaa hadalkanu u kala diray fariquu bayna kula dii maxramin min almajuus majuusta waa ummaddii macnaha caabudi jirtay ilaahay keyrkii majuusta labadii aan isgeyin ee isqabto oo dhan kala fura oo kala caydhiya hadalkaasaa saxiixulbukhaariga matnigiisa ku yaalay laakiin hadalkan ah an iqtuluu kula saaxirin wa saaxiratin xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi oo sharxay saxiixulbukhaariga markuu hadalkaa hore sheegay baa wuxuu yihi wazaada musadadun wa abuu yacla fii riwaayatihima musadad iyo abu yacla riwaayadooda waxay ku kordhiyeen inuu cumar u qoray sidoo kale gobolada hadalkan ah an iqtuluu kula saaxirin wa saaxira hadalkaa inuu u qoray maana adigu hadalku laba goroba waa sax oo waxaa wariyey imaam axmed musnadkiisa bayhaqi ibnu xasmi cabdirasaaq fi musanaf ayaa kulligood soo saaray waana macnaha waa saxiix weye wuxuu saxiix ka yahay cumar ibn khataab radi allahu canhu waagii dowladda haystay buu gobolada u kala diray marka waa go-aan uu khaliifatulmuslimiin gaadhay oo saaxil walba haweeney ha ahaado rag lab ha ahaado dhadig ha ahaado wax kasto cid walba wax fasha oo wax sixirta in la dilo ayuu cumar radi allahu canhu uu ummadda gaadhsiiyey cid ku khilaafsani ma ajir cid ka hor timid oo arrinkaa ku diiday cumar oo saxaabadii waagaa joogtay iyo fuqahadood iyo culimadii saxaabada ka mida ma jiraan macna sidaas weyaan bal waaba la fuliyo wuxuu leeyahay ninkaa macnaha taabiciga hadalkii cumar anagoo fulinaya iyo go aankiisi anagoo fulinayna yaa waxaan dilay buu ihi saddex sixiroolayaal baan dilay saas buui waxay ka mid tahay uu ka mid yahay nusuusta loo deliishanayo in saaxirka la dilayo ayaa loo deliishanay macana tawbad ma la weydiinaya war towbadkeen ma la odhanaya intaan la dilin waa la kala qaadaya haddii uu yani uu yahay sixirkiisu gaalnimo gaadhsiisan yahay iyo hadduusan gaadhsiisnayn haddii waxaa laleeyahay ma gaalnimaa loo dilayaa mise xad baa loo dilaya haddii la yidhaahdo gaalnimaa loo dilayaa oo wuu gaaloobay towbad yani towbadkeen baa la odhanaya intaan la dilin hadduu towbadkeeno waa la iska day hadduu towbadkeeni waayana waa la dili haddii dilkiisu uu xad yahayna towbadkeen la odhan maayo maxaa yeele xuduuddu towbad ma laha xuduudda haddiiba mar ay maxkamadda soo gaadho oo imaamku ka war helo xaddan war ka toobadkeen waad zinaysataye zinadii ka toobadkeen si xadda lagaaga cafiyo maya waxbaad dishaye dilkii ka toobadkeen si yacni aan laguu dilin maya xuduudda sideedaba hadday soo gaadho macnaha waxa weeyaan mas-uuliyaadka iyo jihada mas-uulka hadday soo gaadho iyadu toobad ma lah waa lagugu oofin un laakiin gaalnimada iyo ridada iyo iyagu toobadkeen baa laodhanaya ruuxa macnaha saasaa marka loo kala qaaday wasaxa waxaa ka asaxay can xafsata radi allahu canha xafsa waxaa ka asaxay annahaa iyadu amarat inay amartay biqatli jaariyatin gabadh yacni jaariyad ah jaariyad dilkeed ayay amartay saxaradha oo sixirtay yacni xabsa waa gabadhii cumar bin khataab radi allahu canhu nabigeenana xaaskiisa ahayd ee umulmuminiin ahayd sal alay wasalam marka gabadh jaariyad u ahayd baa sixirtay markaasay amartay in la dilo fa qutilad waa la dilay gabadhii waxa sixirtay wakadaalika sidaasoo kale saaxirka in la dilayo dilka saaxirka ayaa saxa waxaa ka asaxay isagana can jundab saxaabigana way ka asaxay macnaha waxa weeye xafsa oo cumar gabadhiisa ahaydoo nebigana salawatullh waslaam xaaskiisa ahaydoo hooyadeen ah ayaa iyadana waxay amartay haweenay wax sixirtay in la dilo sidiibaa iyadana lagu fuliyo waa la dilay hadalkii hore cumar buu ka soo arooray kanna wuxuu kasoo arooray raray xafsa waxaa kaloo isaguna hadalkaasi ka asaxay dilka saaxirku wuxuu kaloo ka asaxay saxaabigii lahado jundub jundubkaasi maaha isaguna jundub bin cabdillahi albajli waa kii haddaan soo sheegnay waxaa loo yaqaanaa u caan ku yahay qaatilu saaxir wuxuuna magacaa kula baxay iyo naanaystaas wuxuu qaatay qiso ay kutubta qaarkood soo arooriyaano waxaa jirta maalin maalmaha ka mid a ah nin weliid la yidhaahdo oo madaxdii muslimiinta ka mid ahaa yaa isaga oo nin saaxir ah dad aada u fara badan baa meesha jooga weliidkaasina waa ka mid nin saaxira ah marka hortiisa ku ciyaaraya nin ruux buu qoorta ka goynahayaa markaasuu haddana qoorta kusoo celinaya dadkuna way daawanayaan yani indhaha dadku tusaya waxba kama goynayo weliid nin la yidhahdo madaxda ka mid a ah meesha fadhiya marka saxaabigan jundub la yidhahdo jundub ibnu kacb ibnu asdi baa la yidhahda ayaa marka intuu meeshii yimid oo arkay waxa meesha ka socda isagoo ninna weydiinin yuusuf intuu qaatay buu saaxibkii qoorta ka gooyey asagiina waa la xidhay oo weliidkii baa xidhay gadaal dambana waa la iska macna marka wuxuu caan ku yahay oo lagu yaqaanaa jundab qaatilu saaxib ninkii saaxibka dilay ee meeshii loo wada joogay saaxibka ku dilay ayaa la yidhahdaa macna ninkaasu saxaabada nebiga ka mida ah salawatullahi wasalaamu caleyh isagana way ka asaxday dilku waa ka asaxay in saaxibka la dilay macna qaala axmed wuxuu yidhi imaam axmed marka wuxuu yidhi can alaaati min asxaabi nabi sal ly slam macnaa waxa weye saxa qatlu saaxiri saaxirka in la dilayo waxay ka ansaxday can alaatin saddex bay ka ansaxday oo min asxaabi nabiy sal lay sl nabiga asxaabtiisa ka mid saddexda meeshaan kusoo marnay cumar iyo xafsa iyo iyo yusuf saddexdaasbay ka ansaxday wax khilaafsanoo saxaabada ka midana ma uu jiro saa daraaddeed in la dilayo ama xad ha loo dilo ama gaalnimo ha loo dilay ayaa macnaha wax weyaan maaragtay ayaa raajix ah imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay layska dili maayo hadduusan gaadhsiisnayn sixirkiisu ama uusan wax ku dilin ama gaalnimo gaadhsiisnayn saasuu imaamu shaafici isagu maraya fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weye tafsiir aayati albaqara aayadda suurat albaqara ku aroortay oo la fasiro waa aayaddii baabka uu ku bilaabay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq athaaniyatu masalada labaadi waxa weye tafsiiru aayati nisa aayadda suuratu nisaa kusoo aroorto iyadana la fasiro oo iyaduna aayaddan soo marnay yuminuuna biljibti waaaquut tafsiirkeeda iyadana soo marray ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye tafsiiru ljibti jibtiga oo la fasiro iyo wataaquut iyo walfarqu kala qaadid beynahumaa dhexdooda la kala qaado maxaa u dhexeeya jibtiga iyo daaquutka yani jibtiguna waa sixirka daaquutkuna waa kuhaanta dheh waa kuhaanta ama waa shaydaanka yani sidaasaa loo kala qaaday alraabicatu midda afraadi waxa weye ana daaquuta daaquudku qad yakuunu inuu ahaada laga yaabaa min aljinni jin inuu ahaada laga yaabaa waqad yakuunu inuu ka ahaadana waa suurtagal min alinsi insi inuu ka yimaadana waa suurtagal sidaas wey maana xageen ka qaadanayna xageen ka qaadanayna jinnina inuu noqon karo insina inuu noqon karo waxaan ka qaadanaynaa qowlu jaabir wa qowlu cumar cumar muxuu ku fasiray wuxuu yihi shayaaiin wey sooma jaabirna muxuu yihi kuhaan wey kuhaankusu binu aadan ma saas labadooda hadal marka laisu geeyo ayaa laga qaadanayaa inuu jinnina noqon karo insina noqon karo macna alkhaamisatu masalada shanaad waxa weeye macrifatu sabci toddobadii in la garto almuubiqaati ee dadka naarta ku halaagay almakhsuusaati ee lagu goon yeelay binahyi reebitaanka nebiga salawatullah wasalaamu caleyh toddoba oo nebigu si gooniya u reebay oo dadka naarta gelisa ayagana in la barto oo la garto waynu soo marnay asaadisatu masalada lixaad waxa weye ana asaaxira ruuxa saaxirkii yakfur wuu gaaloobaya saaxirku inuu gaaloobaya laga qaada oo xagee laga qaadan iyadana waxaa laga qaadanayaa nusuustaynu hadda soo marnay waxaa ku cad aayaddii ugu horreysay walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq aayadda qaybaheeda kale haddii la firo ayaddu way dheer tahay waa nusuus kalaa ku cad oo falaa takfur iyo wamaa kafara sulaymaanu iyo waa nusuus ku cad weeye inuu gaaloobay laakiin intuu hadda sheegay sheekhu waxaa ku cad maa lahu fi laakhirati min khalaaq maxaa yeelay aakhare waxaan nasiib ku lahayn oon dheef ku lahayn ha yaraate ama ha weynaatee waa gaal ruuxa muslimkaa ah dembi kasta uu galaayo aakhare wax un baa u jira laakiin ruuxan aakhare waxba u oolini waa gaal wey macna saas w asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye annahu yuqtalu saaxirka waa la dili walaa yustataabu towbadkeenna la weydiisan maayo laga codsan maayo inuu towbad keene markaba qoorta loo dheerayn oo xaggee iyadana laga qaadan yani waa la dili waxaa laga qaadanayaa aahaartii faraha badnayd ee saxaabada kasoo aroortay saddexdii saxaabi aahaartii kasoo aroortay baa laga qaadanaya man ayib waxaan towbad loo weydiineynin horta sidiisaba waxaa laisku haystaa towbad ma laga aqbalaya mise laga aqbali maayo saaxirka wasaxiixu in towbadda laga aqbalay saasaa sax hadduu towbad keeno towbadda waa laga aqbalay laakiin meeshan waxa weeye markii maxkamadda la hor keeno oo noqoto in xugum la saaro markaa towbadkeen ma la odhanaya mise la odhan maayo la odhan maayo macna waa la dili uun maxaa yeelay markaa wuxuu sheekhu ka dhigayaa dilkiisu inuu xad yahay ee uusan ahayn kufri ahayn dilkiisu hadduu xad yahay unbaa la odhanaynin towbadkeen laakiin hadduu gaalnimo yahay saa daraaddeed baa farqiga u dhexeeya dilka ridada kay ku yimaada ruux islaamka ka laabtay dilka la dilaayo iyo dilka ku yimaaday ruuxu dembi uu galay isagoo muslim ah farqigaasaa u dhexeeya kan gaaloobay istitaabaa la weydiini qabla alqatl kan laakiin xuduudda sharciga mid ka mida ku dhacay ee muslimka ah marba hadduu maxkamadda yimaado toobad la weydiin maayo waa uun laga oofinaya xadda macna asaaminatu masalada sideed waxa weeye wujuudu haada arrinkaasi wujuudu haada kaasi inuu joogo waa saaxiibke fi lmuslimiina muslimiinta dhexooda inuu jiray calaa cahdi cumara cumar waqtigiisii fa keyfa bacdahu ka waran marka cumar kadib haddiiba cumar xilligiisii saaxiriin fara badan ay soo baxeen oo cumar uu wareegto soo saaroo uu yidhi meesha lagu arkaba ha la laayo waagii cumar ba hadday saa u bateen maxaad u malaynaysaa cumar kadib cumar waagiisii waa waagii saxaabadii waaweynaa ay joogeen oo ardadii nebigu sal ly slam ay joogeen waa quruuntii ugu fadli badnaa sidaas wey oo cilmigu uu muntashir ahaa oo jahligu uu yaraa maxaad u malayn marka cumar kadib oo jahligu batay oo culimadu yaraadeen oo dadkii hawa qaaday oo shaydaan ka dambatay yani waxa weyaan meel walba marka suxro wey meelkasuxro wa ficlan saas waay dadka khaasatan bulshooyinka muslimiinta maanta in badan oo ka mid a ah, qaar culimo loo haysto iyo qaar awliye loo haysto oo waxaa jira sixirka iyo shayaadiinta uun ku adeegsa dadka waxay ugu sikiran yihiin oo ku haystaan oo ku sanduleynaya waa uun sixirkaas wax kale ma ah khaasatan waxay u badan tahay soomaaliya marka la yidhaahdo goboladan koonfureed marka lasoo gaadho ilaa kenya soomaaliya intay ka degto lasoo gaado taqriiban waa gobolada sixirka ku badan yahay aad baa sixirka looga isticmaala macna dadku waa laba qaybood oo qaarna jahli baa haya oo garasho la-aan baa haya waxaan kadaas waaba uun wadiifo ay ku shaqaystaan bay u haddii loo sheegi la war sharcigu ma ogolana inay dayn lahayeen baa laga yaaba qaarna waxa weeyaan yani way garanayaan laakiin way ka madax marka waxyaalahaasi in la dabargooyo oo si walbo loo dabargooyn karo macnaha waxway laga shaqeeyaa ayaa waajib sharciga macna hada wabilahi towfiiq sala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamed wala ali وصلى اللهuma وsلم عlى نaبyina mحamd وعlى آlih وصaxبih أجمعين أma bعd qال المؤلف رحimه الlه taعالى baabu bayaan شhayء min أnwaaع السحr wuxuu baabu yahay cadayn la cadaynayo wax ka mid ah noocyada sixirka noocyada sixirka iyo qeybihiisa qaar ka mid a caddayntooda ayuu baab u yahu halkan lagaga hadlayaa macnaheedu waxa weeye noocyo badan buu sixirku leeyahay horaan waa inagii soo qeybinay oo xagga marka laga fiiriyo xukumka uu leeyahay iyo culayskiisa iyo si u kala weyn waan soo sheegnay darsigii horaan kusoo sheegnay halkan markaa noocyadan uu sheeku sheegayo ama sixirkan uu sheegayo ma aha sixirkii isilaaxiga sharciga aha maaha sixirkii macnaha kulligii wada xaaraamta ahaa ee soo sheegnay mawda ah ee sixirka macnihii luqawigaabuu hadda u adeegsanaya macnaha luqawiga macnaa waxa weeye waa inagii soo sheegnay sixirka luga ahaan waxaa la yidhahdaa shay walba oo sababkiisu qarsoon yahay sababkiisa uu qarsoon yahay ayaa la yidhaahdaa macnaha wey macnuhu hadda u adeegsanay saa daraaddeed wuxuu ku keeni doonaa noocyo dhowr ah nooc waa noocii gaalnimada ahaa islaamka lagaga baxaya waa sixirkii la yaqaano wey noocna waa nooc fisqi iyo uun ruuxu inuu daacada ilaahay uu ka bixiyo dembi weyn mooye aan gaalnimo keenayn noocyadu meesha ku keenayaan ka hadlayna noocna waaba nooc iska jaa-is oo bannaan wey oo macnaha dhanka luqada marka laga fiiriyo unbuu sixir noqonayaa mooye laakiin xugum ahaan waa iska banaaya qaybahaasu ku keeni doonaa insha allahu tacala imaam axmed wuxuu yihi xadaanaa waxaa noo warramay maxamed ibnu jacfar qaala wuxuu yihi maxamedna xadaanaa waxaa noo waramay cawfun can xayaan ayuu nooga waramay ibn lcalaa qaala wuxuu yihi xayaan ibnu calaagani xadaanaa waxaa noo waramay qaan ibnu qabiisa can abiihi aabihii buu ka waramay qaana annahu aabihii samica inuu maqlay annabiya sal ly wasalam oo qaala yidhi ina alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo shimbiraha la canaanto oo la kiciyo waafarqa iyo faalka waatiyarata iyo baasaysigu min aljibti kulligood sixirkay ka mid yihiin xadiid nabigood saa yidhi salawatulli wasalaamu calayhi ayuu qabiise qabiise aabihii ayuu nebiga ka maqlay waxaan qatan aabihii oo qabiiso ah ayaa nebiga ka maqlay salawatullahi wasalaamu calayh xadiidku marka waxaa wariyey abu daawuud iyo ibnu xibbaan baa wariyey iyo keyrkoodba waa xadiid daciifo wey xadiidku ma asixin dacfigiisana waxaa sabab u ah idiraab baa sanadkiga jira yani ragga xadiiska warinaya ee ruwaadda ah yaa sanadkiisa isku khilkhilaafay oo waxay isku khilaafsan yihiin ragga xadiidka warinaya nin ka mida ah magaciisay aada isugu khilaafeen waa ninka la yidhaahdo xayaan ibnulcalaa uu inoogu magacaabay qaarkood waxay yidhaahdeen xibbaan bay dhaheen qaarna waxay yidhaahdeen xayaan abulcalaa qaarna waxay yidhahdeen xayaan ibnu cumayr qaarna xayaan ibnu calaa qaar waxay yidhahdeen xibbaan ibnu bukhaari magacyo kala gedisan bay ku sheegeen magacyo kala gedisan oo hal nin lagu sheegana waxay ku tusaysaa in ayna ruwaadu xadiidka sidii la rabay usoo qabanin sidaa daraaddeed waxyaalaha xadiidka dacfigiisa kutusay ka mid ah. saasuu xadiidku marka daciifku yahay yahay daciifuuljaamic asagiirka iyo haayatulmaraamka iyo kulli waa laga fiirin karaa ayb xadiidku marka wuxuu faaiideynayaa maca dacfihi dhowr arrimood ka koobaad waxa weye alciyaafa oo sixirka ka mid ah ciyaafada waxaa la yidhahda isagaa inoo keeni doono tafsiirkeeda shimbiraha in la duuliyo oo carabta waxay caadi u lahaan jireen yani waxyaalo badan bay baasaysan jireen waxyaala macnaa waxa weyaan la yidhaahdo yani sharka laga malaysto iyo dhibka markaad aragto ayaa macnaha la yidhaahdaa tashaa-umka marka waxyaalo badan bay baasaysan jireen waxyaalo badanna way ku faashan jireen si bal waxa mustaqbalka ilaahay ugu qadaray ay u ogaadaan ayay faashan jireen waxyaalahay ku faashan jireen marka shimbiraha ka mida shimbirtu wuu imaanaya geed saaran markaasuu duulinaya marka horena waxaa usii qorshaysan shimbirtaasi dhankay u duusho inuu ku ogaado mustaqbalka waxa loo qadaray oo ilaahay xaggiisa looga qadaray arrintan uu doonayo ma khayr bay u tahay mise shar bay u tahay hadday midig u duushana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo aleelaha waa lagu idmay hadday bidix u duushana inuu yidhaahdo laguma ogolaanin hadday hortiisa usii duushana inuu ku celiyo ama uuba iska laabtaba si uun qaab noocaasoo kale samayn jireen ciyaafada marka waxa la yhaha zajru ayr shimbirahoo lacanan shimbirahoo macnaha geedka markaysaa lagu qayliyo oy saa ku kacaan baale ciyaafada la yidhaahda marka ciyaafadaasi sixirkay ka mid tahay waxaa kaloo sixirka ka mida ah barqiga yani waynu imaan doonaa baasaysiga oo dhan baab buu sheekh u samayn doona insha allahu tacala waxyaalo badan bay baasiystaan oo shimbirahaasaa ka mid ah. hadda siday soomaalidu gumaysta iyaba u baasiystaan madadkana ay ugu bishaaraystaan oo kale zamankana way baasaysan jireenoo sida bisha safar oo kale iyo arbaca bil u dambaysa iyo inaga lafteedna waan baafaysanaa arbaca gooniyaad iyo waxbaa la yidhahda ashkaasna ashkaastana way baasaystaanoo dadka qaarkii ay carabtu baasaysan jireen baa jiro ninku waagu haddii u baryo oo gurigiisa intuu kasoo kallo isagoo socda nin indhala uu kasoo horbaxo nin hal ila hadduu kasoo horbaxo shaqada wuu ka laaban maalintaa laguma idin bu odhanay marka way inoo imaan doontaa insha allahu tacala baab gooniyu u sameynaya ayb sarqiga waxaa la yidhahdaa isagana waa faalka la yidhahdaa faalinta dhulka oo macnaha la xarxariiqo oo la jeexjeexo oo jeexjeexidda iyo xariiqidda dhulka la xariiqayo la yidhaahdo waxbaa lagu ogaaday oo waxbaa meesha ka soo baxay ayaa iyadana darqiga la yidhaahdaa qeybta tiyaaraduna waxay ka gudaweyntahay ciyaafaday ka gudaweyntaha waa baasaysiga makhluuqaadka ilaahay qaar ka mida ah inaad iska iska malaysato un inay balaayo leeyihiin oo ay macnaha saancad iyo quma yihiin oo aragtidooda dhib uu ku yahay ayaa diyarada la yidhahda asalkeeduna waxay ka timid yacni shimbirtaasay asalkood maxaa yeele asalka shimbir bay ku bilaabeen shimbir bay faashinka ku bilaabeen kadibna waxay wada gaadhay xayawaanaadkii iyo maalmihii iyo waktiyadii iyo magacyadii iyo kulli bay wada gaadhsiiyeen macna marka adiyara baasaysigaa la yidhahdaa wax la baasaysi qaala wuxuu ihi ina alciyaafata duulinta shimbiraha la duuliyo oo la canaanto oo la kiciyaayo iyo wadarqa faalinta dhulka la jeexjeexo oo la faaliyo wadiyarata iyo baasaysiga xayawaanaadka ilaahay ama ayaamihiisa ama bilihiisa la baasaystaayo min aljibti sixirkay ka mid yihiin sixirka siay uga mid yihiin sixirka waxay uga mid yihiin maxaa yeele waa asbaabka qarsoon oon sharci ahayn asbaab qarsoon lanna waxaan idhi sixirka waxaa la yidhahdaa wax sababkiisu qarsoon yahay shimbirtan la duulinayo ee haddana ay leeyihiin wixii ilaahay qadaray baa halkaa laga ogaanayaa duulinteediiyo dhankay u duushaay waa sabab qarsoon xaqiiqi ahayn oo shay dhacda oo dhici doona laleeyahay sabab buu yahay haddana waa qarsoon yaho lama garanayo wax la garan karaba ma aha sidoo kaleeto dhulkan la jeexjeexayo yani ninkan kadaata dhulka jeexjeexaya ama farihiisa ku jeexjeexaya ama ulba intuu qaata ku jeexjeexaya iyo qori iyo qadar ilaahay iyo wax maqan iyo eyb iyo maxay iska ogyihiin waa sabab qarsoon marka saasuu sixirku yahay macna saasay sixirku noqonaya qaala cawfun cawf wuxuu yidhi alciyaafatu canaanta shimbiraha la canaantiya kicin la kiciyaaya macnaheedu waxa weye zajru ayri zajru ayr manaa shimbirtoo la canaanto wey la kiciyo lagu qaydiyo si ay geedka uga dusho markaa kadibna lagu faashado dhankay kolba aadaysa wadarqu darqiga xadiidku sheegayna waxa weye alkhatu jeexidaan iyo xariiqid oo yukhatu la xariiqo bilardi dhulka dhulkaoo la xariiqo dadkan faaliye wey waan faalinayna odhanayo wax sheeg sheega kuwaasaa macnaha iyadana laga wadaa xadiid baa jira muslim kusoo arooray oo nebigu leeya nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi waxaa la weydiiyey nebiyadii hore nebi ka mid a ayaa dhulka xarxariiqi jiray oo faalin jiray markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam man man waafaqa khauhu man waafaqa khatahu fadali fadaaka ninkii macnaha qaabkii isagu uu u faalin jiray dhulka u xariiqi jiray waafaqaayo waa sax ninkii waafaqi waayana sax maa taasi marka xadiidkaasi ma keenayo inay dadku yidhaahdaan nebiye horaa nebiyadii hore qaar ka mida ah faalin jireen aniguna faalkiisii baan hayaa waxayna u dhici karayn arrintaa iyadaa yaani nebiga isaga ah nebigeenu salawatullhi wasalaamu caleyh marka la weydiiyey wuxuu ku xidhay nebigii hore qaabkuu dhulka u xarxariiqi jiray qaabkiisii see lagu garan karaa hadduusan nebigu sheegin nebigeenu sheegin salawatullahi waslamu aleyh oon qur-aanna lagu sheegin sunnada nebigana lagu sheegin miyaa la garan karaa abadan weji jid kale lagu ogaan kara maba jiraba ma waafaqi kartid marka taasi waa mid midda labaadna waxa weeye nebigaas dhulka xarxariiqi jiray dhulka markuu xariiqo astaam waxyiga ayaa u imaan jirto astaam baa loo yeeli jiray kolba waxaa dibka imaan doona iyo qeybka iyo waxa uu ku raadinaya calaamad loogu samayn jiray adiga yaa calaamad kuu samayni marka ilan isaga xagga rabbi baa lagala xiriiray wax looga sheegayo macna saas weyaan marka looma daliishan karayo waljibtu jibtigaana qaala alxasanu xasan wuxuu yihi waa xasanulbasri rannatu shaydaani weye waa shaydaan waxyigii saa waa la dhihi karaa sida uu leeyahy shekh ibnu cuthaymiin waxyu shaydaani wa imlaauhu shaydaan wuxuu dadka u meeriyey waaye ama rannatu shaydaani waa shaydaan qayladii iyo dhawaqii wey rannada waxaa la yidhahdaa dananka sawdka macnada yani waxa weeyaan oo sida fardaha oo kale iyo birta dhawaaqeedii rannada la yidhahda man waliabi daawuuda abi daawuud waxaa u sugnaaday wanasaa wabni xibaan waxaa u sugnaaday intoodaas ay warinayaan fii saxiixihi uu ku warinaya almusnadi minhu almusnada ayay warinayaan xadiidka qeybtiisa musnadka ah waxay warinayaan intooduba almusnada qeybta la tiiriyey oo minhu xadiidka ka mid maxaa laga wadaa waxa wuxuu ka wadaa intoodaasi xadiidka qeybtan dambe ee qaala cawfunta ah kumayna darin xadiidka inta marfuuca dadsay wariyeen oo inta marfuuca xaggay ku eg tahay min aljibti bay ku egtay min aljibtidaasbay ku egtay inta dambe tafsiirka ah ee ninka raawiga uu ku daray intaas kumayna darin abu daawuud iyo nasaa-i ibni xibaan iyagu mayna warinin macnaha wa can ibni cabbaasin xadiidu nasaa kuma jiro sunanu nasaa kuma jiro laakiin wuxuu ku jiraa oo uu wariyey macnaha waxa weeyaan kitaabkiisa tafsiirka ah ayaa wuxuu leeyahay yani kitaabu tafsiir wuxuu leeyahay macnaha yani sunan kubra kitaabu tafsiir ayuu xadiidka ku wariyey ee sunanu suqra kumuusan warin macna wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sal lay slm nabigu wuxuu yihi man iqtabasa ninkii barta oo dhuxul qaata shucbatan gabal min annujuumi oo min cilmi nujuumi cilmiga xidigaha ninkii ka qaata oo ka barta faqad iqtabasa wuxuu bartay oo uu qaatay shucbatan gabal iyo qeyb ayuu min asixri sixir ka qaatay zaada wuu kororsani dembigaa iyo qeybtaa sixirkaa way u siyaadi maa zaada barashadiisa intuu ziyaadiyo mar walba uu sii kororsado barashada cilmiga xidigahana sixir unbaa usii siyaadi qeyb sixira unbuu sii siyaadsaday rawah waxaa wariya xadiidka abu daawuud wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixun waay axmed baa sidoo kale wariyey ibnu maaja waana sidaa sheekhu sheegayo xadiidku sanadkiisa waa saxiix saxiixu jaamic sakiirka iyo silsilada ayaa saxiixada ayaa labadaba laga fiirin karaya macna xadiidku marka wuxuu faa-iideynayaa cilmiga xidigaha barashadiisa inuu yahay sixirka qeyb ka mid oo ninkii cilmiga xidigaha bartaay uu yahay nin sixir bartay saasuu xadiidku inoo sheegay kullamaa aada xidigaha cilmiga ku saabsan aada kororsatana qeyb sixira unbaa kuu siyaaday dembi sixirna waa kuu siyaaday sidaas wey macnaha xadiidku saasuu faaiideynaya waxaa laga wadaa yacni yani xidigaha ninkii gabal ka qaata lagama wada xidigaha laftooda inaad gabal ka soo goosato maxaa yeele suurtagalba maaha ee waxaa laga wadaa cilma nujuum baa laga wadaa cilmu nujuumkana waxaa weeye waxay samayn jireen oo carabtu aada u isticmaali jireen hadda lafteeda aad baa loo isticmaalayo isbedelada xidigaha ku dhacaya yani waxyaalahan meertooyin meerooyinka macnaa waxa wey cirka mara kala tegitaankoodi iyo kala fogaanshahooda iyo isku soo dhowaanshahooda ayaa waxay u deliishan jireen dhacdooyinka dhulka ka dhacay markaasa waxay odhanayaan caawa waxaa isla fadhiya xidig hebel iyo xidig hebel caawa wixii yani waxa weeyaan maaragtay sidaasi noqda mustaqbalkiisu saas iyo saasuu noqon doonaa masalan waxay odhanayaan caawa ilmihii uur gala mustaqbalkiisu saas iyo saasuu noqon waa fiicnaan doonaa caawa xidig hebel iyo xidig hebel baa isla fadhiyo ilmihii caawa uur galaay ilmo xun buu noqon doonaa inkaar ku dhacday oo kala dhiman saasay odhanayaan marka xidigaha isu imaadkoodii iyo keli tegitaankoodii iyo socodkooda oo loo deliishado oo lagu xidho dhacdooyinka dhulka ka dhacay iyo waxyaalaha ilaahay qadaraya subxaana wa tacaala cilmigaa wey cilmiga laga hadlay cilmigaa weye oo cilmi waxaa la yidhahdaa yani cilmu nujuum baa la yidhahdaa waxaba yaraatee calaaqaa oo uu la leeyahay xidigaha isbedbedelaya waxa dhulka ka dhacaya calaaqo islama lah kuwana ilaahay baa wada subxaana watacaala kuwana ilaahay baa subxana watacaala keenay xidig hebel hebel baa yimid oo abaar baa dhicina war jira ma ah colaad baa soo socota war jira ma ah yani waxa weyaan ilmaha macnaha sidaa noqsaabsu noqona war jira maa waxba kama jiro saasa macnaha laynoo sheegay bal barashadiisa iska badaa ku dhaqankiisa iyo rumayntiisa barashadiisa xataa nebigu xarimay salawatulhi wasalaamu caleyh cilmiga xidiguhu marka waa laba qaybood qaybi waa qaybtaas oo in xidigihii inta la barto manaasishoodii iyo meelahay degayeen iyo meelahay baryayeen iyo isu dhowaanshahoodii kala fogaanshahooda haddana loo daliishooda lagu xiro dhulka iyo waxyaalaha ka dhacay ama wax guud ha noqdo ama wax gaaroo hal ruux kusaabsan ha noqday cilmigaa wey cilmiga sharcigu diiday barashadiisa in la rumeeyo iska badaayo qayb labaad baa jirta oo cilmiga xidigaha ku saabsan oo waxaa la yidhahdaa cilmu tasyiir baa la yidhahdaa ka horena cilmu ta'hiir baa la dhahaa kan dambe oo cilmu tafsiirka waxa weeye xidigihii iyo in loo barto si masalan waxa weeyaan aada waktiga ugu ogaato waktiga si aada ugu ogaato masalan xidigtaasi waa xidigtii waqooyi kasoo bixi jirtay markaad socodka ku jirta iyo ee aada habowdo oo kaleeto iyo ayaa macnaha waxa weeye lagu jidkii lagu gartaa iyo jihada iyaa lagu aqoonsadaa masalan waxa weyaan xidig heblaa soo baxday oo gugii baa soo dhow xidig heblaa soo baxday oo dayrtii baa soo dhow waa uu wakhtiga unbaa lagu aqoonsan mooye laakiin kuma saabsano calaaqana lama laha dhacdooyinka dhulka ka dhacay waxaba yaraatay ee kaleeto intaa ka badanoo laga fahmayana ma ay jirto wakhtiga unbaa loo loo deliishanaya qaybtaas way iska banaanta qaybtaas way iska banaanta bal qaarkood inay waajibtaaba laga yaabaa oo masalan yani qiblada iyo qaybaha sharciga calaaqada la leh yani qiblada iyo masalan bilaha ramadaanka iyo yani xajka iyo qaybaha wixii calaaqalalo oo lagu garan karayo yani barashadoodu inay waajib noqotaaba laga yaaba oo loo daliishan karayo macna qaybtaasi marka iska banaan tahay qaybta xadiidku ka hadlayana maa lakin qaybta la diidan yahay waa qaybtaa hore sheegna wey macna maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala qadarkiisii iyo waxyaaluu isagu maamulayay oo meel kale loo tiiriyo ayaa ka imaanaysa qaala rasuullah sal lay sl nebigu wuxuu hi man iqtabasa iqtibaaska waxaa la idhahda asalkiisa dabka markaa duxul ka qaadayo ama aada dambaaburo ka qaadato wuxuun inaad qori ka qaadato ayaa ikhtibaabka la yidhaahda waxaa laga wadaa halkan barashadaa laga wadaa man iqtabasa ciddii barata shucbatan gabal min annujuum min cilmi nujuum cilmiga xidigaha ninkii gabal iyo qeyb ka mida bartaay faqad iqtabasa wuxuu qaatay oo uu bartay shucbatan gabal buu min asixri sixir ka bartay gabal sixir ah, ayuu bartay zaada wuu kordhayaa gobolkaa sixirkii wuu u ziyaadayaa maa zaada inta uu barashada cilmiga xidigaha badyaba markasta uu badsadaba tanna way usii korda qeyb macnaha sixira unbuu kororsaday rawahu abu daawuud wa isnaadu saxiix wey xadiidkaas seebuu sixir ku yahay seebuu macnaha xageebaa isagii sixirka layskaga xidhayaa cilmiga xidigaha barashadiisa iyo sixirka waxaa layskaga xidhayaa sabab qarsoon wey xidigahan cirka wareegayahay dhulka waxa ka dhacay seebay raad ugu leeyahay xagee u mareen seebay sabab ugu noqdeen waa sabab qarsoon marka oo aan xaqiiqana ahayn mar hadduu sabab qarsoon yahay waa nooc min asixir marka nooc min asixir mar hadduu sababkiisu qarsoon yahay ayib walinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday oo uu warinaya min xadiidi abi hurayrata xadiid abi hurayra xaggiisa xaal uu ka ahaaday ayaa wuxuu warinayaa inuu nebigu sal lla alay waslam yidhi man caqada ruuxii gunta cuqdatan guntin uma nafasa markaana afuufa fiiha dhexdeed intuu guntimo gunto ruuxii wax ku tuftufo oo wax ku afuufa faqad saxara waa sixray sixiruma laabna ninkaas waman saxara ruuxii sixrana faqad ashraka waa gaaloobay waman tacallaqa ruuxii isku xidhoo qalbigiisa ku xidha shay-an wuxuun ilahay makhluuqaadkiisa ka midan wukiila ileyhi waa loo tala saaray sheegayo isagaa laysu dayn xadiidka nasaa-i baa wariyey waana xadiid daciif awey ah jumlada ugu dambaysa mooyaane waman tacallaqa shay-an wukila ileyhi jumladaa mooye xadiidka intiisa kale waa daciif jumladaasi saynu soo marnayba waa xasan ligayrihi xasan ligayrihi way jumladaa dambe laakiin inta kale xadiidku waa daciif oo wuxuu daciif ku yahay sababku waxa weye xasanulbasri baa abu hureyre ka warinaya xasanulbasrina cinda jumhiirilmuxadisiin muusan ka maqal abu hureyra saa daraaddeed xadiidku waa munqatic marka koobaad marka labaad sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo cabaad ibnu maysara alminqari oo layin lxadiid siduu xaafid ibn xajar uu leeyahy xadiidku marka waa aciif daciif jaamic sakiirka buu sheekh naasir idiin albani kusoo arooriyey ayb xadiidku marka wuxuu leeyahay nebigu sal ly waslam wuxuu yihi ninkii wax gudgunta oo markaa guntimihii markuu guntay kadibna afuufo oo wax ku akhriya wuu sixray wuu sixray keliyeeta laba calaamo ayaa loo yeelay waa inuu wax gunto guntintiina uu wax ku afuufo wax ku akhriyo sixir baa la yidhahdaa middaa iyada yani waa inuu sixirna ula jeedo macnaha sixir waa inuu ula qasto laakiin guntin intaad gudubtay haddaad wax ku tufto oo candhuuf ku tufto si ay usii adkaato ood u dhuujiso maqaasid keliya ujeedooyin kale haddaad ka leedahay maya laakiin haddaad sixir ula jeedoy dad inaad ku dhigto markaas macnaha sixir noqonaysa waana midii nabiga lagu sameeyey salawatulli wasalaamu caleyh wa min shari nafaasaati fi lcuqad yani waxaa nebiga la maray salawatulli wasalaamu aleyh la yihi waxaad ilahay ka magan gashaa haweenka guntimaha afuufaya yani haweenkii lubaydi macsamkii nabiga sixreen soo sheegnay salawatulli wasalaamu caleyh haweenkiis iyo gabdho kuwii ahoo kuwiisoo sixir kala qeyb qaatay ayaa macnaha laga wadaa nafaasaati fi marka wax gurguntinta iyo ku akhrinta iyo kutufida iyo sixirka noociyadiisa nooc ka mida wey macnaha ninkii sixir la yimaadana shirki buu la yimid waynu soo marnayo sixirku laba qaybood weeyo qaybna waa gaalnimo qaybna waa dembi weyn qaybta gaalnimada waa qaybta shayaadiinta iyo jinka iyo la xidhiidha la adeegsanayo qaybna waa qeyb ka sokayso waa qeybta wax laisku qasqasay ruuxa markaa la cabsiiyo oo qeybtaasi gaalnimo ma gaarsiisnaan yidhi macna sidaasay culimmadu u kala saarayaan qaarna wayba isku duuduubayaanba qeybta ugu dambaysay jimlada ugu dambaysay xadiidka waman tacallaqa shayan wukila ileyhi macnaheedu waxa weeye kii wax sixray wuxuu tala saartay oo arintiisa dhan ku xidhay waxa uu xidhxidhay ee sixirka ah iyagaa unbaa loo tala saaran oo ilaahay subxaana watacaala marna xumaantaa ka qaban maayo laga hanuunin maayo laga sixi maayo huraag la waafajin maayo waa laysu dayn isagii xumaantu raacay taasi waa mid ta labaadna waxa weye dadka qaarkood marka la sixiro ayay laftoodu ilaahay u carari maayaan iyo diintiisa iyo in adkaartii laysku akriyo sharciga kusoo aroortay waxay u cararayaan ruuxii sixray laftiisii bay wax ka raadinayaan haddii la ogaado ama ma ahayd kuwo kaloo saaxiriin ah oo iyagu laftoodu waxfala ayuu odhanaya war sixir furyo ii raadiye marka isaga laftiisu kuwa uu wax ka raadiya baa loo dayni oo ilaahay subxaana watacaala meesha waa ka baxaya kaalmadiisii iyo waafajintiisii iyo caafimaadkiisii iyo meesha waa kala baxaya saasaa macnaha wax weyaan laga wadaa jumlada dambe man caqada ruuxii gunta cuqdatan guntin uma markaa kadibna nafasa afuufa fiiha dhexdeeda isagoo sixir ula jeeda faqad saxara waa sixray inta badan waxay u isticmaalaan sixirka la yidhahdo sarfiga iyo cafsiga asarfu waalcafsu waa noocyada sixirka nooc ka mida ah sharfiga macnaa waxa weyaan ruuxa qalbigiisii oo la duwo waayo shayguu jeclaa laga duwo haweenaydiisii iyo waxyaalihii uu jeclaa in laga leexiyo cabsigana waxaa la yidhahdaa wuxuusan jeclaynoo lagu kabo sida madiidadan soo marnay oo kaleeto inta badan qaabkaasay u isticmaalaan macna ayib waman saxara ruuxii sixrana faqad ashraka waa gaaloobay waman tacallaqa ruuxii isku xidha shay-an wuxuun ilaahay keyrkii oo makhluuqaadkiisa ka midana wukila ilayhi waa loo tala saarano waa looga bixi waa laysu dayn macnaa wacan ibni mascuudin ana rasuula lahi sal lay slam ibn mascuud waxaa laga warinaya in rasuulku qaala uu yidhi alaa hal unabi'ukum ma idiin sheegaa mal cadhu cadhi wuxuu yahay ma idiin sheegaa cadhiga asalkiisa goyntaa la yidhahdaa shay la gooyo hiya cadhigaas annamiimatu waa warxumatashiilka waay namiima isku dirdirka way dadka la isku dirdiro alqaalatu waa hadalbadni bayna annaasi dadka dhexdiisu hadalka la badiyo wey sida uu leeyahay ibnu asiir kitaabkiisa anihaaya fi hariibi alxadiid qaalada waxaa la yidhahda bimacnaa kasratu alqowli bayna annaas dadka dhexdiisu hadalka la badiyo hadalka loo kala qaadqaado ama alqaalatu bayna annaas dadka dhexdiisu hadalka la raro naqligana waa la yidhaha qaalada waa la dhihi karaa macna xadiidka halkan wuxuu ka hadlayaa namiimaduu ka hadlaya warxumo tashiilka dadka hadalka kala qaada calaa wajhi ilisaad dadka inay isku diraanoo fasaadiyaan dhexdoodana hadalka u kala guuriya oo hebel hadal ka qaado oo ku kale u geeyo oo dadka markaa isku dira qoladaasuu xadiid ku hadlayaa wuxuu nebigu sal alay wasalam yidhi oo ku sheegay in ay macnaha waxa weeyaan arrintaasi cadhi ay tahay waa goyn oo goyn ka daranima ay jirto saa daraaddeed baa yaxya bni abi kasiir oo taabiciintii ka mid a ah. yaa waxaa laga wariya wuxuu yihi yufsidu الnamaamu wاlkadaabu fii saacatin maa laa yufsidu الsaaxiru fii sanati ruuxa dadka isku dirdira iyo ninka banaalaha labadooduba waxay geysan karaan fasaad saaxirku yani hal maalin waxay ku geysan karaan fasaad saaxirku uusan hal sana ku geysan karin bulshadaa dhan ee nabadda eh ee wada degan ee walaalaha ah dhibdhex oolin ee isjecel halin hadduu u kala dabqaado ayada dhan buu isku diri karaa bulshada dhan buu dumin karaa macna marka meesha baabu sixir loogu keenay ruuxa warxamutashiilka iyo barnaamijkiisa meel wax kale ma ahee fasaadka uu geysanayo yani isku diridda dadku yaa tii sixirka oo kale natiijadaa isku mid ah maxaa yeele sixirku dadku isku diraa sooma nin iyo xaaskiisii oo isjecel bay kala geynayaan fariquuna bayna almari wa zawji sooma ninkii haweenaydiisay kala caydhinayaanoo isku dirayaan sidii nafyiyoo kale wey marka xagga raadka iyo ta'siirka uu keenayo yay namiimadu sixirka kala mid tahay waana xaaraam ee gaalnimo iyadu ma gaadhsiisna waa qaybahaynu lahayn fisqi bay keenaysaa kufr ma keenayso macna wuxuun iskaga xidhayaa sheekhu xagga xukumka iskagama xidhayo ee wuxuu iskaga xidhayaa noocyadan kale gegedisan xagga macnaha luqawiga un macnaha luqawiga marka la fiiriyo oo sababka qarsoon ah ayay macnaha sixir u noqonayaan saasuu baabu sixir ugu keenay macna namaamadu markii isku duridu waa dunuubta ugu waaweyn bay ka mid tahay nebigu sal alay wasalam waan ka odhanaya macnaha ruuxa ka shaqeeya howlahaas jannada ma gala macnaha laa yadkhulu ljannata qataas wa riwaayatin namaam ninka dadka isku diraayo jannada rabbi ma galo subxana watacaala maxaa yeele islaax iyo wanaajinha laga shaqeeya layidhi fasaada laga shaqeeya marna lama dhihin shareecadu waa diiday bal waxaada loo ogolaaday islaax dadka si loo dhexdooda wanaag looga shaqeeyo xataa been in la sheego beentii oon banaanayn baa xataa loo baneeyey been sheegaanay dadka macnaha waxa weyaan been u kala rara si aad u heshiistaan wanaag dhexdooda aada u dhigtaan macnaha isku diridda maaha muslim baa rawaahi xadiidka waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey xadiidkaas wejiga marka sixirka uu ku yahay oo iska cabaa walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can ibni cumara waxaa laga warinaya radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala inuu yidhi ina min albayaani aftahanimada waxaa ka mida la sixran sixir baa ka mid aftahanimadii iyo afminshaarnimadii lafteedii baaba sixir noqotay qaar ka mida sixir ah saasuu nebigu yuri salawatullah wasalaamu caleyh xadiidku waa xadiid caano muttafaqun caleyhi wey laisku waafaqsanya bukhaariyo muslim baa warinaya aftahanimada qaar baa sixir ah macnaha waxaa laga wadaa yacni ruuxa aftahanka ah yani bayaanka horta fasaaxadaa laga wadaya balaaqada ruuxu waxa qalbigiisa ku jira inuu gudbin karo oo dadka quluubtooda uu hanan karayo ayaa bayaanka la yidhaahdaa marka qaar ka mid a ah sixira buu nabigu yuri salawatullahi wasalaamu caleyh say sixir ku tahay waxay sixir ku tahay ruuxu markuu aftahan yahay oo afminshaar u yahay dadka quluubtooda ayuu ku ciyaari karaa waxa uu doonahayuu ka dhaadhicin kara hadduu yahay xaq iyo baatil kolba kuu yahayba quluubtiibuu marka ama baailka jeclaysiin ama xaqa jeclaysiin hadduu baatil wato oo ninkakaasi xumaan uu watana xumaantiisu dadka quluubtooda ku xidhi isagoo aftahanimadiisa adeegsanaya oo sixirka u adeegsanaya uu kaayay xaqiina wuu ka marinoo xaqii quluubtii ayuu ka duway u fiirsa marka qeybta sixirka ee aftahanimaduna waa qeybta baailka loo adeegsado wey ee baatilka loogu gargaarayo wuxuu marka sixirka uga egyahay sixirka quluubta ayaa lagu duwaa oo wanaagga looga duwaa xumaanna loogu duwaa kanna waa sidii oo kale wey afkahanimadoo dhan marka ma ah ta labaad wuxuu kala mid yahay sixirka waa sabab qarsoon wey ninkan iska hadlahaye ee afkiisa ku hadlaya carabkiisa ku hadlaya seebuu qalbigaaga saameynta ugu yeeshay seebuu ku tairiyey seebuu wax kugu jeclaysiiyey waxna kugu nacbaysiye seebuu barnaamijku wata kaaga dhaadhiciyey waxaad adigu wadatayna kaaga kala daadiyey waa sabab marka qarsoon wey macna sababkuna waa qarsoon yahay raadka iyo natiijaduna waa natiijadii sixirka oo kale oo dad yani quluubta oo loo duwo baatil wanaagana laga duwo sarfigii iyo cadfigii oo kale ayaa macnaha ku jira saasuu marka sixirka oo kaleeto u yahay qaar ka mida aftahanimadu aftahanimadu asalkeedu shay ceeb a maaha waa shay waa ilaahay nicmo uu bixiyo wey oo addoommada qaar mawhibe ilaahay uu addoommada qaarkood siiyo wey laakiin wuxuu ama ammaan ku noqon oo uu nicmo iyo wanaag ku noqoni ama xumaan uu ku noqoni kolba wixii loo adeegsado haddii fasaaxada khayrka lagu garab istaago oo diinta lagu garab istaago oo lagu fidiyo oo lagu difaaco marka waxay noqoni wanaag bay noqon ammaan bay noqon haddii laakiin baatil loogu adeegaayo sixir bay marka noqoni waxayna noqonaysaa markaasi in ay inkaar iyo dembi iyo ay noqoto macna laakiin asalka fasaaxadu waa mawhibe ilaahay addoomada qaar ka mida uu siiye ina min albayaani aftahanimada qaarkeed ama qaar ka midii la sixran sixir wey aftahanimada qaarkeed baa sixira kulligeed ma wada ahaa fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weye ana alciyaafata canaanta shimbiraha la canaanto iyo watarqa iyo faalka watiyarata iyo baasaysigu min aljibti sixirka inay kamid yihiin xadiidkii horaa tilmaamay ahaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru lciyaafati ciyaafadii oo la fasiro iyo wabarqi barqigoo la fasiro waa tafsiirkii cawf aan kusoo marnay ahaalisatu midda saddexaad waxa weye ana cilma anujuum cilmiga xidiguhu nawcu nooc weeye oo min asixri sixirka ka mid waxaa yidhi waa qeybta la yidhaahdo cilmu ta'siirka oo xidiguhu inay saamayn ku leeyihiin oo ay wax ka maamulaan ilaahay subxaana wa tacala waxyaaluhu yani dhulka ka ridayo saas in cilmiga noocaas alraabicatu masalada afraad waxa weye alcaqdu in guntinta maca annafsi in wax la gunto oo wax laysku gudgunto maca annafsi iyadoo afuufidii ay la jirto min daalika sixirkaasuu ka mid yahay haddaad afuufis iyo gunti guntin isku dirto aad isku darto adoo sixir ula jeedaayo saa sixirba kuma laabno sixir waad macnaha dhamaystay dembigeed dembigiisiina ku ful alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana annamiimata namiimada iyo warxumatashiilnimadiiyo dadkoo laisku diraay min daalika iyaduna sixirka ka mid waxyaalahaynu faa ka mid tahay asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye anna min daalika kaa waxaa ka mida oo sixirkiiya ana min daalika ay min asixri sixirka waxaa ka mida bacdu alfasaaxati aftahanimada iyo afminshaarnimada qaarkeed waa qaarka baatilka loogu adeegiyo xumaanta loogu adeega macna baabu maa jaaa fi lkuhaan wanaxwihim wuxuu baabu yahay wixii ku soo arooray kaahiniinta iyo wixii la mida ah. kuhaanta waxaa la yidhahdaa waa jamcu kaahin inagii soo marnayo waxay ahaayeen